bismillahi araxmaani iraxiim casharkeena wuxuu ka bilaabanayaa aayadda laba boqol iyo lixdan iyo sanaad oo suurat albaqara ka mid a ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay xoolaha la bixinaayo oo sadaqada ah iyo kayfiyada la doonaayo in wax loo bixiyo iyo kayfiyada reeban in wax loo bixiyo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo warramay marka allah subxaanahu watacaala wuxuuna soo dhahay asagoo ilaahay la khidaabayo dadka muminiinta casharkeenni aayadihii ugu dambeeyey dadka muuminiinta ahow sadaqooyinkiina ha buhina ee ajirka ah ka baabi'ina manna sababkiisa iyo ade oo markaasi qofka wax la siinaayo la dhibo sida waxaa weeye qofka xoolihiisa u bixinaayo dadka istufiskooda waxaa weeye ay u jirto nafaqadooda salowga ay kahelaayeen ilaahay iyo yowmul aakhir ma aan rumaynaynin ka noocaasna waxaa weeye dha ilaahay masalkiisu dhagax sibsidahoo kale dha ilaahay ee tiraada ay dasa ka saaran tahay kabacdina waxaa weeye roob weyn uu ku daayo kiraasi uu ka baabi'iyey ee isagoo turtida uu ka tegey ma awoodayaan u dhah ilaahi subxaana wa kuwa munaafiqiinta ahay dhah ilaahay oo xoolahooda u bixinaayo iskasiy halagu maqlayo lagu arko wixii ay kasbadeen waxba kama awoodayaan macnaha waxaa laga wadaa tabow kama helaayaan maalinta qiyaamo sida dhagaxaa safwanka wax tiraada aan lagaga helaynin haddii waxa weeye roob uu ku dayo maxaa yeele roobkii ayaa carabi ka qaadaya ilaahay subxaanahu wa tacaala hanuunin maayo ehelka kaafiriinta ayuu dhahay alla subxaana watacaala weli marka waxaynu dhex layooga jirnaa nafaqadii fii sabiilillahi lagu nafaqaynaayey ayaanu weli ku dhex jirnaa ilahay u leehi subxaana wa tacaala wamasalu ladiina kuwa masalkooda ayuu dhahay alle yanfiquuna bixinaaya amwaalahum maalyaalkooda bixinaaya ibtiqaa'a mardaatillaahi ilaahay rigihiisa dalabkiisa daraaddiisana u bixinaaya iyo watasbiitan fudud oo min anfusihim naftooda ay sugayaan ka masali jannatin goor masalkeeda waa la taawiida ilaahay oo biradwatin makaan oo korayso ahaatay jannadaasoo asaabahaa uu asiiday waa waadilin roog weyn uu asiiday oo fa'aatad siisayna ilaahay u ku lahaa miraheedii lixsayni labuulaab u siisay oo qeyrkeed intaysu naar bixiya labuulaab bixisay fayla shubha haddaysan asiibin waadilin roog weynayna ilaahay ee tadallin mid yar uu asiido waa kaafinayaa wallaahu allow dha ilaahay bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiirin allihi caalim ku ah weeye ilaahay wuxuu noo miisaalinayaa aayadatan dadka xoolahooda u bixinaayo ilaahay daraaddiis ee hadda qoladii hadda ilaahay inooga soo waramay oo muraa'iinta ahay cagsigooda ah wa masaluladiina ilaahay wa masalu ladiina weeye kuwa nafaqaadkooda masalkoodaw dhah ilaahay yunfiquuna bixinaayo amwaalahum maalyaalkooda bixinaayo xoolahooda ayuu bixinayaa nooc kasta ha aadaane waxayna u bixinayaan dha ilaahay ibtiqaa'a marlaati illaahi ilaahay rumihiisa dalabkiisa u bixinayaan inay ilaahay rumihiisa ay helaan ayay xoolahooda u bixinayaan ha laydin maqlo iyo ha laydin arko wax u bixin maayaan iyo tasbiitan sugidayda ilaahay oo min anfusihim naftooda ay sugayaan waxaweeye naftooda sugidda ay sugayaan waxaweeye taxqiiqan lisawaabi caleyhi weyi waxaweeye naftooda waxay u xaqiijinayaan sawow nafaqadaa lagu sawaabiyo taasoo khilaafsan munaafiqiinta aan sawowga rajeynay maxaa yeela aakhiradii ayaga intifsan yihin weeye masali jannati mayba ilaahay alla wuxuu ku miisaalinayaa gabar ayuu ku miisaalinayaa nafaqadaas dadkaas ilaahay daraadiisa waxu ka masali jannati maydha ilaahay dadkaan janno masalkeeda waa la tae ayadha ilaahay oo bihadyatin ama bifidyatin makaan saraysa ahaatay radyada hadda waxaa laga wadaa makaan oo murtafica oo mustawi ahaa loola jeedaa oo hadda meeltaaga beer ku taala macnuhu ma ahan ee biyuhu markaasi markay ku da-aan meel oo hoodada amase waxaaweye sabab biyuha ay ka aadaan ma ahan waxaaweeye beer oo siman baa loola jeedaa oo biyuhu marka ay soo galaan meel hoobada ama goda oo munkhafida biyuhu aysan ka aadin biyaha dhan ay wada ekaynayaan taasaa loola jeedaa jannadaasoo asaabaha oo asiibay dha ilaahay waadinu roogoob u asiiday ayadoo saas u wanaagsan xagga hay-ada ayay dhisan tahay haddana waxaaweeye roog weyn uu ku da-day dha ilaahay فaata dabeed ma siisay acdab siisay wey ukulaha amba ublahaa marahoodi lixtayni labilaad siisay mislay maa yusmiru kayrihaa weeye kayrkeed intay simaareeyo labilaadkooda ayay bixisay beeraha ayaga markaasi a intay bixiyaan labilaadkooda ayay bixisay faylam yusibhaa beertaas haddaysan asiibinay ilaahay waajilun roob weyn haddaysan asiidin ee roobka ku da-ayaahu aysan weynayn fadallin roob yar uu asiibay ilaahay wasiiha weeye isaga sii qadare waa kaafinaya maxaa yeele beer oo siman weeye marka siday u wanaagsan tahay waxa weeye kafural madaru amqalla roobku ha bato ha ka yaraadee waxa weeye badarkeedu baaqan maayo marka fakadalika nafaqaatu min dukura weeye dadkaan hadda lasoo sheego ilaahay daraadiisa waxu bixinaayo ayagana nafaqaadkooda sidaas weeye ilaahay agtiisa ku ziyaadaysaa kasurad amqalad weeye qofku wax yar hala baxo wax badan hala baxo mar haddii niyadiisa ay wanaagsan tahay oo ilaahay daacadiisa waxlala baxaayo waxaa weeye ilaahay wax yara wax badan isugu mid weeye qofka niyadiisa ayaa la fiirinayaa niyadiisa markay ku hagaagto wax fiican baa ilaahay subxaana watacaala ka siinayaa ilaahay waa u yaalaabaya saa hore soo marnay markaasuu dhah ilaahi wallaahu alla bimaa tacmaluuna waxaad camal salaysaan basiirun allihi caalimka ah weeye wax allaala waxaad samaynaysaan ilaahay caalim ayuu ku yahay wax cilmiga ilaahay subxaana watacaala ka baxaya ma jiraan qofkii xoolihiisa dar alla u bixiya ilaahay subxaana watacaala waa og yahay waana ku sawaabinaya qofka xoolihiisa dar alla aanan u bixinay ilaahay waa ogyahay subxaana watacaala waana ku ciqaabaya marka waxaa loo baahan yahay qof kasta oo muslima camalka uu samaynaayo inuu niyad wanaagsan ula yimaado ayaa la doonayaa ilaahay subxaana watacaala isaga ayaa wax jaasinaya waxna sawaabinaya laakiin adiga waxaa lagaa doonayaa inaad niyad fiican aad la timaado weyn aayaddan marka waxaa weeye wacdi waxay u tahay oo wadaah u tahay wanaagsan dadka mukhlisiinta ah ee ilaahay u kallisaaya wax allaala wixii camal ay samaynayaan in ay holaha ilaahay iyo liibaan eeweyn ay helayaan waxay waciid ay ku tahay goodi dadka muraa'iintaahe camalka istifiska u sameeyo ana ilaahay subxaanau watacaala ayaa lagu goodinayaa iyo ilaahay inuusan raalli ka noqon inuu ciqaab ahay ayawadu miyuu jecel yahayba ilaahay axadikum midkiina an takuuna lahu inay u ahaato jannatun beeray ay u ahaato oo min nakhiilin tamir ah wa acnaabin cinab ah tajrii xaal ay dureeraysayba ilaahay min taxtihaa beertaas hoosteeda alanhaar yaalo low xaala u sugnaado axadkaasoo ilaahay fiihaa beertaas dhexdeeda ninku lista maraati samaaryaalo kulligooda uga sugnaadeen oo samaar nooc kasta beertaas ugu taalo wa asaabahu weydaa ina xaalayso qad xarfuta xayrati qadar wal xaal qad xaqeeqaha asaabahu lkabaru gabowna axadkaas uu asiibay oo kasab fog aysan awoodi karin walow haddana ay u sugnaadeen duriyatun carruuray ilaahay locataay oo taag daran ilmo yaryarna waa leeya isaguna waa gaboobay fa asaabahaa deedna deersi ou ka asiibay icsaarimay ilaahay dagaylow dha ilaahay fiihi isaga dhexdiisa naaru naaro ay ku sugan tahay fa asaabaha dabeedna beersi u asiibow ilaahay icsaarun oo ilaahay dagayl riixun shadiidatun weeye dabayl oo maarataya icsaarun kulayna waa la yidhaahdaa oo dabayl kulul ah fiihi isaga dhexdiisa naaru naaro ay ku sugan tahay faxtaraqa dabeedna beersi ay guban baaba ay noqotay wey marka waxaa weeye fataqadaa uu yaayey axwaja maa kaana ilayha marka ugu dhibaato badnaay ugu baahi badnaa wa baqiya huwa wa awlaadihi isagao awlaadihiisaa soo haray ayagoo caajisiina oo wareersan oo aan xilo lahayn aayaddan iyadana waxaa lagu misaalinayaa dadka muraa'iinta ah oo isku fusuuxi bixiya iyo kuwa dadka wax ku galadaysta waxa weeye xoolahooda ay bixiyeen maalinta qiyaama waxba kama helayaan maalinta ay ugu baahi badnaayeen oo qiyaamadi ah ayay meeshaas waxba ka waayayaan istifhaamkaani istifaam linkaari maca nafi weeye cabdullahi ibnu cabaas habh caalim uma aayaddan waxuu ku fasiray waxaa weeye dhahay nin oo camal daacaada hoo wanaagsan sameeyey markii daaco wanaagsan uu sameeya ilaahay shaydaan ku salliday markaasuu macaasi ayuu sameeyey ilaa camalkiisu wanaagsanay oo gubo oo camalkii macsidahay uu ku gubo asagoose waxa weeye waa caam ah, meeshaan marka waxaa laga gudagelayaa aayadatan in markaasi miisaal kale ilaahay u sameeyo midka miraa'iga iyo midka maamigaa weeye markaasuu dhahay alle ayawaddi miyuu jecel yahay waa maya weeye ayawaddi miyuu jecel yahay axadiku midkiina an takuuna lahu inay u ahaatay dha ilaahay jannatun beere ay u ahaato beer weeye bustaan beer beeraha geerihi ay ku yaaliinoo samaarta ay ka baxda ayaa jannada la yidhahdaa janno ayaa lagu magacaabay maxaa yeela waxa weeye nicmo fara badan oo nolol leh ayaa ku sugan weeye low ay u sugnaatay dha ilaahay jannatun beer oo min nakhiilin timir ahay dha ilaahay waa anaadin cunab ah timirka iyo cunabka hadda waxaa loosuga qaadaa la yidhi carabta ayaa sida qaalibkaa maalkooda ama beerahooda waxa ku yaala labadaas ayaa ugu badnaa jiray baa layidhi oo wixii kaleo simaarana way soo gelayaan ah. marka haddana manaaficdooda ayaa ziyaadaha layidhi fadligooduna waa badan yahaye asgaarta geedaha kalentood way ka fadli badan yihiin cinabka iyo markaasi nakiisu tamirta weeye ee hadda aayaddan waxaa weeye jamiicu simaar ayaa loola jeedaa ah, aayadda baaqigeeda kale ayaana daliilka ugu ah jannadaasoo tajri ay dureereysay ilaahay min taxtihaa hoosteeda taxta asjaariha ay qusuuriha weeye alanhaariiga yaalo ayaa markaasaa geedihii beeraha ku hoos maraya low waxaa u sugnaaday dha haddana ilaahay axadkaas fiihaa jannadaas dhexdeeda min kulli samaraati samaariyaala kulligooda u sugnaaday hadda meeshaas waxaa ka garanaysaa timirta iyo markaasi anafka kaliya inaysa ahayn oo samaar nooc kasta iyo ugu yaalow dha ilaahay wa asaabahu wal xaal qad xaqeeqaha asaabahu u asiiba haddana alkibari gabow uu asiibay dha ilaahay oo ah, markaasi waxa weeye waa la ciifay waa la ciifay wey gabow aya ayaa la ciifiye fasalka la ciifiyey oo hadda kabacdi ma shaqaysa karo walow haddana waxaa u sugnaaday ruuxaasoo dha ilaahay duriyatan caruur lucafaa oo taag daran awlaadin siqaarin weye awlaad yaryar oo aan macnaha waxba awoodin asaguna nin waayeelaya aan shaqay karin ilmihiina waa ilmo yaryaro aan iyaguna kasab ana awoodi karin fa asaabahaa dibeedna uu asiibay ilaahay goorte ixsaarin dabaylow ilaahay kuwii isaga dhexdiisa naari naar ay ku sugan tahay dabayl oo naar wadata oo dad uu la socdo ayaa beerta ku dhacda markaas sax kala qadayna way jigata beerti baaba ay noqoto marka markaasuu beerku waayey marsi ay dhibaato badnayd maxaa yeele waxaa meesha kusoo haray asaga iyo owlaadiisi oo caajisiin ah oo wareersan oo aan xiilo lahaynin saa horu sheegna marka waxaa lagu miisaalinayaa qofka muraa'iga ah istakiska waxu bixinaya dar alle wixiisa aysan haynin galladaynta waxu bixinaaya maalinta qiyaamo markuu tago oo marka ugu baahi badnaay ah wixii uu bixin jiray ayaa meeshaasuu ka weynaya maxaa yeele waxaan ilaahay daraadiisa aan loo qabanin wax ilahay iskiisa laga helaayo maaha ma ahan wey nooc kasta waxaasu ahaadahan ilahay marka wuxuu yii subxaana watacaala kadalika sidaas oo kale sida waxa weeye aayaddaa loo soo cadeeyey iyo axkaamta hadda laga soo waramay oo nafaqada ku tacalluqaysay kadalika sidaasoo kale ilaahay yubayinulaahu alla waa caddaynayaa lakum idinka alaayaata aayadaha iyo idin caddaynaya ilahay aayadahu idin caddaynayaa lacallakum inaad tatafakaruuna aad ku fikirtaan ilaahay oo waxa weeye cibro qaadataan maxaa yeele bini aadamka waxaa loo baahan yahay sidiisa waa inuu fikiraa loo baahan yahay fikir la-aantiisa waxba markaasi wax socoa ah ma ahan waa in ilaahay caqliga iyo maskaxda qofka uu siiyey qofka uu ka shaqeeyaa yaa ayuha aladiina duulka aamuno rumeeyeyna ayuu dheh ilaahay anfiqoo bixiyow ilaahay min dayibaati maa shay wanaagsan kasabtum aad kasbateen iyo wa mima wa min dayibaati maa shay wanaagsan akhrajnaa lakumaa idin soo bixinay min alarli arlada aan idinkaga soo bixinay walaa tayamamuu ha u qasdinayba ilaahay alkhabiisa midka xunay radii ah oo minhu kaas lasoo sheega xaggiisa tunfiquuna xaal aad nafaqaynaysaanodh ilaahay walastum xaal aydaan ahayna idinkuyoydha ilaahay biaakhidihii kuwa qaadanaya midkaas khabiiska ilaa an tuqmiluu fiihi inaad ku ilaabtaan mooyaane ilaa an tuqmiluu fiihi inaad ku ilaabtaan mooyaane oo indhaha idinkuwa ka laadaysiin aad qaadatiin mooyaane waa walamu ogaadowdha ilaahay an allaha alle haniyun allihi deeqtoon inuu yahay oo nafaqadiina ka deeqtoon xamidun maxmudun alla sii la mahadiye inuu yahay xaalad kasta aayadda inu meeshaan ka gelayna isla nafaqadiyaa looga warramayaa laakiin aayaddaana waxay gooni la tahay baa la yidhi nafaqada kan looga warramaya waa zakadiyaa la yidhi waajibkaa yidhi aayaddaana waxay natiijo u tahay aayadda hadda aynu kasoo baxaynay maxaa yeele marka hore ilaahay wuxuu cadeeyey in ikhlaas la sameeyo marka wax la bixinaayo ikhlaas in lala yimaado meeshaana ilaahay wuxuu caddaynayaa shayga la baxaayo laftirkiisa in ikhlaas laga sameeyo oo shayga laftirkiisa ayaa wuxuu u baahan yahay ikhlaas isaguna usii baahan alla isagoo muminiinta u naadinaya sifada ay leeyihiin oo iimaanka waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyenow anfiquu bimacnaa zakuu weeye ka zakeeyow dha ilaahay min dayibaati maa shaytiisa wanaagsan kasabtum aad kasbateenow ilaahay min dayibaati maa kasabtum waxaa loola jeedaa maalka weeye maalkana waxa u noqonayaa lacagtii dahabkii iyo fidadii nawaashidii xoolihii colooli tijaaradii badeecadii la gedaayey oo tijaaradii la tijaaraysanayay ayaa intaasi soo gelaysaa weeye min dayibaati maa kasabtum weeye iyo wamima mima wa min dayibaati ma shaykiisa wanaagsan akhrajnaa lakum aan idinsoo bixinay min alarli dhulka aan idinkaga soo bixinay waxa arlada idinkaga soo saarnay oo xubuub iyo simaarane ilahay wuxuu leeyahay subxaana watacaala ka sikeeye ayuu leeyahy wa mima akhrajnaa lakum min alarlina waxaa weeye wixii markaasi arladaasi laga soo saaro oo zuruucdi iyo simaartii ayaa ayaduna ay ku dhacaysaa sidaasay marka waxaa weye aayadaanu ajnaastii laga sikeeyahayo lixdaahay ayay u shamlinaysaa ayay koodaysaa weye marka hadda aayadatan daahirkeeda markii la fiirsho culamada islaamka waxay yidhahdeen mufasiriinta casharkoodu wax allaala wixii arladan ka soo baxa in laga zakoynaayo ayay aayaddaana kutusinaysaa laakiin waxa weeye arrintaas tafsiil ayay iska leedahay oo waxaa aad iyo aad loogu caddeeyo sunnada iyo kutubta oo maaragtay waa imaamuna ashaafici haddaynu soo qabanno waxaa weeye asaga waxaa markaasi waajib agtiisa ka ah in markaasi laga sakeeyo waxa ruuxka soo baxaayo shayga la quudanaayo oo bani aadamku inuu quuto oy caado u leeyahay xaalat alikhtiyaar ayadoo markaasi qofku ikhtiyaarkiisa oo u qaadanayo daruura aysan ukalifaynin haddii markaasi ou gaaro khamsatu awsuq shan dibirhar markuu gaaro wisqigu waxaa weeye waa lixdan siis weeye marka waxaa weeye khamsatu awsiq ayaa la oo lixdan siis weeye hal ku wastay marka waxaa weeye waxaa weeye lixdan ayaa shan ugu dhufanayaa saddex boqol noqonaysaa saddex boqol oo qofkay u baxdo ayaa boqol sigo waxau bixinayaa toban mucasharaadka waraabsanaya haddii masala waxaa weeye biyo caadiya ay ku waraabtay wey oo markaasi waxaa weeye daadka ay ku waraabtay biyo rooba oo iskada ay ku waraabtay laakin haddii aalo lagu waraabiyo maqaasiya ay ku baxday misl cusur ayuu bixinaya marka hadda imaamu abi xaniifa wuxuu yihi aayaddan daahirkeedaa lagu daynaya oo waxay zakada waajibka dhigayaa wax alaala wixii dhulkaan kasoo baxa oodan la cuno bani aadamku cuno kulligaa laga sikaynaya xataa faasihada iyo qufruunta iyo bedalka iyo kuwa laga fogay leeyahy marka waxaa laga bixinaya cusurow leeyahay shaygaas ha yaraada haka badnaadee cusuraa laga bixinaya imaamu maaliki isaga zakr ay sawaajigaysaa labaatan nooc u leeyahay qamxiga qamadiga saciirka gaalka la yidhaha sulkiga dakanka burada ariska calaska qadaaniga maaragtay fuulka ximsiga turmus batla bilbaan libiya saciir adas dawaati zuyuud alarbac ayaa markaas laga fogeya iyo qurdumka iyo xabulsadliga axmarka iyo simsimta iyo timirta iyo zabiibka intaas ayaa laga fogeya leey ah, cusurka horta waa isaga mid laakin waxa weya haysu khilaafsan yihin nooca laga sakeynayo marka laakin hadda sidaan anagu u badannahay haddaan nahay culimaa shaaficiya waxa weeye wixii markaas si bani aadamku ikhtiyaar u quuto oo mudakara oo la kaydaysto ayaa maaragtay laga sakeynaya maxaa yal haddii amuuraha sada la yidhaahdo waxa weye sida hadda xanafiyada ay qabaan waaba arrin aada iyo aad ula badan weye waina akradnaa lakum min alardi ilaahay walaa tayamamuuha u gasbina ilahay marka ilahay ikhlaaska laga sameeya shayga la bixina ilahay nuu sheegaya alkhabiisa midka xunow dha ilaahay oo minkaas kamida shaygii masalan ba radii ahaa oo liitay in lasoo qabta lama rabo shayga ugu sarreeyna lasoo qaban shayga dhexdhexaadkaa la rabaa tunfiquuna ka xaalay tunfiquunahu xaal aad nafaqaynaysiin oo ku bixinaysiin tayamamuuha fiiriya ayaa laga xaalaynaya walastum xaal aydaan ahayna adinkuyow dha ilaahay qoladiina bixinaayo biaakhidii kuwa qaadana midka khabiiska haddii xaggiima laydinsa idinku waxaadan qaada lahayna dadka masaakiinta ha siinadha ilaahay ilaa an tagmiluu fihi inaad ku indhalaabtiin mooyaane oo idinkoo isha ka dadbaayo inaad saas ku qaadataan mooyaane si kale ku qaada lahayna ha siinowdha ilahay dadka masaakiinta waclamuu ogaadowdha ilaahay ana allaha alle haniyun allahi deeqteen inuu yahay oo nafaqadiina ka deeqteen xamiidun maxmuudun oo lamaadiy xaalo kasta marka hadda ayadan qaybtaan dambe walaa taima u khabiisa minhu tanfiquuna waxaysu soo degtay yaa layihi ansaar sida bara bini laga wariyey annaga haddaan aansaarna inu soo deso dhahay niman mahla ayaan ahaynay nimaa nimaa wuxuu keenayaa hal laan iyo laba laan markaasuu masjidka nabiga iyuu ku xirayaa ahlusufa nimanka la yidhaahdo oon dhacaam haysanin ayaa ka cuni jira markay gaajoodaan ina markaasi usha ku dhufsadaan ayay wuxuu kasoo dhaco busri ama tamara ayay cunaayeen marka waxaa nagu jiro dhahay dadaan khayrka jeclaynin oo waxa weeye laan oo bolola oo timir bolola ay ku taalla ayuu keenayaa iyo laba laan oo sidaas markaasuu inuu ku xirayaa ilahay ayaddan soo dejiyey marka marka hadda dadka waxa weeye hadday wax bixinays yihaadaan shaydaanku wuxuu u yawaaya waxa iska bixina waad fakrinaysaane ilahay markaasuu dhahay ashaydaanu shaydaanku yacidukum wuxuu idin yagoohayaa alfakra fakri idin yawoohaya macnaha fakriga idinku cabsi haddaad wax sadaqaysatiin kolkaasaad u haysanaysaan shaydaanku waxa iska bixina ku leeyahay wax dambaa heli mayside wayaamurukum waxau idin farayaa hawdha ilaahay bilfaxshaa'i foolxumo ayuu idin farayaa wayaamurukum waxau idin farayaa bilfaxshaa'i foolxumo bal xumada hadda meeshaan faaxishada bukliga ayaa loola jeedaa iyo zakada oo la diido faaxishaa laga cabiray culamada waxay yidhahdeen qaarkood faaxisho qur-aanka dhammaan hadday kusoo soo aroortay zinadaa loola jeeda ilaa aayaddan maahe macnaha meeshaan bukli weeye oo waa idin yagoohayaa ee bukli ayuu idin yagoohayaa wey marka hadda waxa weeye bakiilnimadu inay xun tahay zinadii tacbiirkeeda ayaa laga tacbiiriyey say markaasi bakiilnimadu shay radiya ay u tahay way u liiyata weeye wallahu allow dha ilaahi wacidukum wuxuu idin yagoohayaa maqfiratan dha ilaahay oo minu xaggiisa ka ahaatay ilaahayna wax bixinta tanhooyinkugu yaguhayaa dhaafid oo idin dhaafayo dha ilaahay iyo wa fadlan fadli ayaa alla idin yaguhayaa fiska oo waxaa weeye haddaad wax bixisaan idinkaa khaliif noqonaya maxaa yeele xadiisaa macnihiisu wuxuu ahaay ilaahay waxau soo bixinaya laba malag subax kasta ayay laba malag degaayaan mid wuxuu leeyahay allahuma acdil mumsikan khalafan ilaahu kii waxbixiya bixiya wax kan kalena wuxuu leeyahay allahuma acdil mumsikan kalafan ilaahu kii wax bixiya ilaahu kii wax haysta ka baabiya xoolaha ayuu leeyahay marka hadda waxa weeye sidaas ayaa malaa'igtu midna ugu ducaynaysaa waa ninka wax bixiya midna ay habaaraysaa waa midka xoolaha ku bakiila weeye marka alla wuxuu dhahay wallahu alla waasicun allihu waasac weeye fadligiisa caliimun oo ku cilmi leh waxa markaasi la bixinaayo iyo qofka wax bixinaya yu'tii alla waa siinayaa alxikmata xikmadow dha ilaahay man yashaau ruuxa ou doono waman ruuxu yu'ta alxikmata xikmada la siiyo faqad xaqeeqaha uutiya waxaa la siiyey khayran khayrow dha ilaahay kasiiran oo fara badan wamaa yadakaru ma waansamaayaanuw dha ilaahay ilaa ulil albaabi caqliga kuwa u saaxiibka mooye hadda masalanba waxaa ilaahay noogaga soo warramay axkaam oo ku tacalluqaysa nafaqada ku tacalluqaysa waxaana loo baahan yahay arrintaas hadda laga soo warramay in markaasi xigmadii ilaahay u dejiye la aqoonsado haddana waxa weeye si xigma leh in markaasi loo daraasiiyo loo ogaado xigmadu marka waxa weeye waa shay qaaliya ilaahay qofkuu doonaayo uu jecel yaha ayuuna siiyaa markaasuu dhahay alle yutii alla waa siinayaa alxikmata xikmada xikmada waxaa loo fasiray oo tafsiirka ugu horeeya uu yahay waa cilmu naafic la yidhi alcilmu naafic weeye almu'adi ila alcamali weeye cilmi naafic ahoo qofka ilaahay uu siiyana asaga ku anfaco dadka kaleo muslimiinta ahoo ka maqlaana ilaahay ku anfaco ayaa xikmada la yidhaha weeye maxaa yeele xikmadu markay naafica ay tahay camal saalix ayay ku gaarsiinaysaa aqwaal fara badan ayaa saas qowl ayaa waxa uu leeyahay kaleentood nabinimadaa loola jeedaa qowl kale wuxuu leeyahay macrifada oo aqoon lagu lahaada axkaamta qur-aankaa loola jeedaa maxaale qur-aanku axkaamu iska leeyahay aqoonayna u baahan tahay qaar waxay yidhahdeen fahm qur-aanka la fahmo weeye qaar waxay yidhahdeen qowlka la asiibo weeye iyo ficilka qaar waxay yidhahdeen diinta la fahmo weeye qaar waxay yidhahen waa cabsida ilaahay qaar waa qur-aanka yidhahdeen maxaa yeele ilaahay markuu la doono cadaabaa la yidhi qoom xadiisa ahay waxau maqlayaa alle carruurtooda ay tacliiminayaan inay qur-aanka baraayaan ah, markaasaa ilahay ka kor yeelayaa markaas qur aankuna nabi ilahi nabiga ay ku tilmaamay xikma weeye waxaana u markhaati kacaya xadiiski laa xasada ilaa fitnatayni rajulun aataahu llahu maalan fasalladahu calaa halkakii weeye marka waxa weeye waa fara badan tahay cilmigaa naasraca ayaa loola jeedaa sida ugu badan ase yeeshe waxa weeye casharkeena dambana waan ku dhamaystiraynaa casharkeena intaas wuu ku egyahay wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ilaahay rudiisa dalabkiisa mooye wamaa tunfiquu wixaad bixisaanow ilaahay oo min khayrin khayr ah yuwafa alla waa oofinayaa ilaykum idinka ayuu idiin oofinayaa wal xaal antum idinkana laa tudlamuuna aan laydinka nuqsaaninay shay ayuu dha ilaahay aayaddan intaanan macnaheeda u gelin waxay soo degtay baa la yidhi rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu manciye baa la yidhi dadka mushrikiintaa ah in wax lagu sadaqaysto oo nabigu alayhi salaatu wasalaam mushrikiinta ayuu cunaqabatayn saaray waxaana uu ku saaray baa la yidhi wuxuu doonayay rasuulku calayhi salaatu salaam inay soo islaamaan ayuu doonayey marka hadda markay sidaasu dhacday baa la yidhi ayaa aayaddaanu soo degtay oo ilaahay rasuulkiisa wuxuu leeyahay alla kuguma kallifin sayidka maxamedkaahow kuguma kallifin arrintaas rabbigaaga ayaa hanuunka abuura oo waxa weeye qalbiga ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa addoommanka qalbigooda hanuunka ku abuura bal adiga waxaa lagu kallifaa leeyahay ilaahay sharcigiisa dadka inaad gaarisiisid marka hadda sidaasuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala marka hadda aayaddan waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noogu sheegayaa in waxa weeye qof walba wax lagu sadaqaysan karo gaar ahaan maxaa yeele hadda waxaan ka waramaynay sadaqadii oo tadawuc ahayd xataa waxa weeye gaalada waa la sii karaa marka hadda ilaahay wuxu yihi subxaanahu wa tacaala rasuulka waxaa ilaahay uu ku yidhi markuu saas dhahay nabigana calayhi salaatu salaam arrintaanu ijtihaad bay ka aaday iyo dadkaas waxa weeye inay islaamka ay soo rumeeyaan marka alla wuxuu yihi laysa calayka korkaaga maahan sayidka maxamedka ahow hudaahum dadka hanuunkoodow ilaahay dadku waxa weeye islaamka inay galaan adiga korkaaga maahan inamaa calayka albalaaq adiga waxaa korkaaga inaad risaalada gaarsiiso hadda rasuulka calayhi salaatu salaam aayaddan waxaa ilaahay uwaga anfinayaa inuusan isagu hanuuni karin dadka uusan hanuuni karin allah ta subxaanahu watacaala isagu waxanuusho meel kalena ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala walikulli qoomin haadinow ilaahay qoom walba waxaa u sugnaada min hanuusha ayuu dhah ilaahay marna ilaahay rasuulka hanuun waa u wa inaka latahdii ilaa siraadin mustaqiimin ayuu dhahay nebi maxamedow dadka waxaad ku hanuunaysaa dariiq oo toosan marka intaas hadda waxaa weeye marna nabiga hidaayada waa loo suga marna waa laga anfiyey ee waa sidee markii adakayantoodna waa yidhi inaka laa tahdii man axbabta ayaa la yidhi waxaa lagu kala saarayaa ha la yidhi hidaayada ayaa laba qaybood ha la yidhi hidaaya oo markaasi macnaheedu ay tahay inshaau lhidaayati fi lqalbi hanuun oo qalbiga lagu dhaliyaa iyo waxa weeye hidaaye oo bimacna dalaalah weeye hidaaye oo bimacna dalaalah weeye marka waxa weeye aayadan casharkeena dambe ayaanu ku sharaxaynaa casharkaynu marka intaas wuu ku egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu rajiim bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu calaa sayidina muxamadi waaalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin wama anfaqtu min nafaqatin aw nadartu min nadrin faina allaha yaclamuhu wama lilzaalimiina min ansaar أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم الله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم بسم الله الرحمن الرحيم casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda laba boqol iyo sidee iyo toddobaatanaad oo suuratulbaqara ka mid ah aayadda laba boqol iyo todobaatanaad oo suuratulbaqara ka mid ah ilaahay subxaana watacaala wuxuu noogaga soo warramay sadaqadii ha ahaato mid farala iyo mid sunno ah oo tadawuca axkaam ku tacalluqaysa iyo falaa-isha sadaqadu ay iska leedahay iyo qofka wax bixinaayo sida laga doonayo inuu ku sifoobo waxyaabaha laga reebaayo ayaanu maaragtay soo marnay ilaahay wuxuu noo soo sheegay casharkeena aayadihii ugu dambeeyey shaydaanku inuu noo yagoohaayo bakiilnimo uu noo yagoohaayo oo fakri uu noo yagoohaayo oo noo sheegaayo markaan doona inaanu waxbixino inaanu eh, fakrinayno isla markaasina waxaa weeye dadkii shaydaanku sidaas oo kale u yabooha ay xoolihii joojinayaan waxau idin farayaa hawdha ilaahay faaxisho oo bukliga loola jeedo iyo sekada la diido alla wuxuu idin yabooha hawdha ilaahay xoolahaad bixinaysaan dhaafid oo ilaahay idin dhaafayo dembigiina iyo fadli oo risqi idinkaga khaliif noqonaya adduun iyo aakhira ah ilaahay wa fadligiisu waa mid waasaca shayga la bixinaayo iyo qofka wax bixinaayo ilahay caalim ayuu ku yahay sidaa markii alla na soo dhaaya ilaahay xikmada nooga waramay alla wuxuuna soo yihi subxaanahu watacaala yu'ti alxikmata ayuu dha ilaahay alla xikmada waa siinayaa man yashaau ruuxi ou deeno waman yu'ta alxikmata xikmada ruuxi la siiyane faqad uutiya khayran kasiiran khayr fara badan ayaa la siiyow dhahay alla subxaana watacaala maxaa yeelay sacaado liibaan oo abadiyaah oo weligeed jiraysa ayuu ahaanayaa qofkii ilaahay subxaana watacaala xikmo uu siiyo xikmadaasoo markaasi aqwaal dhowra culamada islaamka ay ku sheegeen oo wax badan markaasi aynu kasoo marnay waxaa markaasi hadda aynu kasoo marnoo noogugu dambeeyey in markaasi lagu tilmaamo xikmada qur-aanka lagu tilmaamay ayadoo loo daliishanayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa waxau dhahay ilaahay markuu doono inzaala alcadaabi biqowmin qoom cadaab inuu ku soo dejiyo samica tacliima sibyaanihim alxikmataw dhahay waxa ilaahay maqlaya subxaana watacaala caruurtooda oy qur-aanka baraayaan markaasaa ilaahay adaabka ka rafcinaya caruurta qur-aanka la baraayo oo dugsiyada qur-aanka qur-aanka lagu baraayo oo lagu tacliiminaayo waxa weeye ummadda naxariis weyn baa ugu sugan adaabka qaarkiisna ilaahay waa ku rafcinaya weye waxaana markaas u markhaati kacaayo xadiiskaas xadiiskii kaloo nabigu u dhahay laa xasada ma majeerto ma jiro wax oo la kamto ilaa fitnatayni laba mooyaane rajulin aataahu laahu maalan nin ilaahay maal uu siiyey fasaladahu calaa halkasii fi lkhayr ilaahay uu ku saliday khayrka inuu ku baabi'iyo jidadka khayrka uu ku bixiyo nin ilaahay xoolo siiyey oo xoolihii la siiyey wadada ilaahay raalli ka yahay oo khayrka ku bixinaya wax markaasi la majaasaduu mudan yahay wa rajulin aataahu llahu alxikmata iyo nin ilaahay xikmo siiyo macnaha qur-aanka loola jeedo fa huwa yaqlii bihaa dadka ku xugminaayo wa yucallimuhaa linnaasi dadkana baraayo umadda waa ku xukminayaa ummaddana waa barayaa wax la madiyaarsado oo maqaam aad iyo aad u sarreeyo ilaahay agtiisana weyn taagan weeye qofkaasu waxyaabaha kaleentood wax qiimaa malaha weeye marka hadda cilmiga ee naafica ayaa xigmada lagu fasiray kasiiray koortaaya su ahay waxyaabaha la yidhaha shaqshaqatu lisaanka carab iska dhow dhow leh oo waxa weeye aan lisaan uun qaylinaayo laakiin cabsi ilaahay aysan ka hooseynin taas iyaduna qofka qalbigiisa waxay dhaxal siinaysaa ee waxa weeye qasaawo cabsi ilaahayna ku abuuri mayso weye taas marka xigmo lagu magacaabo masalanba qof waxaad arkaysaa fasaaxo iyo balaago iyo ilaahay siiyey laakiin waxa weeye caamil aanan ahaynin waxba markaasi waxa weeye waxa uu haysta xigmo lama yidhaahdo bal insaanka waa lagu cadaabaya arrintaas maalinta qiyaamana isagoo jaahila ee jihaalada zumradeeda ku jira fii zumrati ljaahiliina isagoo markaasi dadka jaahiliinta jamacooda ku jira ayaa lasoo saaraya sida imaamuna shaafici ou dhahay idaa lam yajid cilmu lfata qalbahu hudan wa siiratahu cadlan wa akhlaaqahu xasanan aw xusnan fabashirhu ana allaha owlaahu naqmatan yanfiru bihaa min qabli man abada alwatana ayuu dhahay waxau dhahay ninka dhalinyaraha ninka sana lamid weeye oo aan dhalinyarxata ahayne haddaan cilmiga uu bartay qalbigiisa hanuun uuna u ziyaadin oo cilmiga uu bartay haddaana ilaahay qalbigiisa hidaayo una ku siinin dabeecadiisa iyo markaasi dhaqankiisana cadaalo aysan ku kordhin akhlaaq wanaagsanna uusan ka qaadin waxaad adigu bishaaraysaa u dhahay ilaahay inuu markaasi oo u dhiibay musiibo oo markaasi lagu cadaabayo dadka asnaamta aabuda ka hor intaan la cadaabin ilahay aan ka nabad aan ka nabadgelinaa taas waxaa loo baahan yahay wax markii la barto in markaasi lagu camal falo cilmi oo markaasi bilaa camalina wax faa'iidaha u yeelanayo ma jirto waxa intaad sii baranayso waxaa loo baahan yahay inta tacliimta ay kugu siyaadayso oo cilmi ay kugu ziyaadaayo in cabsi ilaahay iyo camal ay kugu ziyaadaan ah, maxaa yeele rasuulkeenu wuxuu yihi alayhi salatu salaam tacallamu lcilma maa shi'tum fawallahi laa tu'jaruuna xataa tacmaluu bartow dhahay cilmi waxaad doontaan ilaah baan ku dhaartay laydinka ajir sii maayo ilaa aad ku camal falaysin waxaad barateen marka waxaa loo baahan yahay wixii la bartay in lagu camal falo cilmi fara badan waxba tari maayo oo aan camal lahayn weeye haddana marka waxaynu gulagelaynaa casharkeeni ayaynu gulagelaynaa ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamaa anfaqtum waxa aad bixisaan ow dha ilaahay oo min nafaqatin nafaqa ow dha ilaahay zaka ha ahaato sadaqo oo tadawuca ah ha ahaato wamaa anfaqtum waxa aad bixisaan ow dha ilaahay oo min nafaqatin nafaqa ah oo amase nadartum aad ku nadartaan oo min nadri nadar ah oo aad oofisaan ow dha ilaahay fa in allaha allaw dha ilaahay yaclamuhu alla waa ogyahay ilaahay caalim ayuu ku yahay idinku jaasinayaa wax allaala waxaad la baxdaan amase nadar ima gasho nadarkii aada oofitiin alla caalim ayuu ku yahay waana idinku jeesinayaa wacdi wanaagsan ayaa ku sugan wamaa lidaalimiina usadha ilaahay kuwa dhaalimiintaa uma sugnaani kuwa zakada diidaaya oo dadka maanicu zakaadka ahu dhaalimiin baa ilaahay ku tilmaamaya waa dhaalimiin weeye qof xoolihiisa zaka ku waajibtay ee aan ka bixinayni dhaalim weeye amase nadar ina gala nadarkii aan oofinaynin ama xoolihiisa meel aan maxaa lagu ahayn dejinaayo oo macaasi ku bixinaya oo waxa weeye hub dad lagu laayo ku gedaya oo waxa weeye qaraaboogoynimo ku samaynaya oo waxa weeye ku tumanaya kaa isaguna dhaalim weeye marka ilaahay waxau dhahay wamaa lidaalimiina kuwa dhaalimiintaa uma sugnaanin min ansaarin kuwa u gargaara uma sugnaanin oo cadaabka ilaahay ka mancinaya dhaalimiin weeye cadaabka ilaahay cid ka mancinaysana ma jirto qoladaas ayuu dhahay alla wa tacaala haddana alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala in tubduu haddaad muujitaan ow ilaahay asadaqaati sadaqooyinka fa nicmaa shaygaa nimco leh hiya taas ayaa nimco leh nicma shayan ibdaa-uhaa weeye almaqsuusu bilmadxi ayaa maxduufa weeye ilaahay subxaana wa sadaqada haddii ay tahay tadawuc iyo hadday faral ay tahay sida loo bixinaayo oo ugu wanaagsan ayaa ilahay nooga warramaya markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala in tubduu haddaad muujisaan asadaqaati sadaqooyinka hadda sadaqooyinkaa la muujinaayo nawaafisha ayaa loola jeedaa sadaqada oo tadawuca oo aan ah zakada cib baa loola jeedaa fa nicibmaa shaydaa nimcalahu dha ilaahay hiya taasaa nimcala la muujiyey macnaha haddii sadaqo oo tadawuca oo aan faral ahaynin si calaaniya aada u bixiso waa iska wanaagsan tahay waay laakiin waa laga sii fiican yahy wain tukfuuha ayuu dha ilahay haddii aada qarisaan sadaqadii sunnadaa heeday watu'tuuha aada siisaan alfuqaraaa fuqarada dhibaataysan fa huwa ikfahaas ayaa khayrun lakum idin khayr badan u ilaahay oo min ibdaaiha idinka inaad muujisaan weye a iyo inaad markaasi aad siisaan dadka aqniyada weeye ilahay wuxuu yihi wain tukfuuhaa haddii aad qarisiin ow dha ilaahay wa tu'tuuhaa aad siisaan alfuqara'a fuqaradow dha ilaahay dadka baahan aad siisaan wahuwa kaas ayaa khayrun lakum idin khayr badan ow dha ilaahay oo inaad muujisaan idinkaa khayr badan laakin waxaa la yidhi sadaqada oo faralkaasi kadoo kale masalanba fal afdalu idhaaruhaa weye in la daahiriyo oo adoo lagu arkaayo aad diisid ayaa afdalaha la yidhi oo fadli badan waayna ka fadli badan taha in loo qariyo waxa loo yeelaana waxaa weeye waxaa la rabaa qofkaan in lagu daydo iyo inaan markaasi munaafiqnimo aan lagu tuhmaysanin taasaa la doonayaa laakiin sadaqadu haddii ay tadawuc ay tahay waxaa fiican inaad hoos aad ad u bixiso ayaa fiican wayukafiru alla waa ka asturayaa hawdha ilaahay cankum xajiina min sayi-aatikum sayi wax kamida ayaa alla idinka asturayaa oo sadaqada idinkaga asturaya wallahu allana bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiir khabiirun aliha caalimku ah weeye oo daahir iyo baatin ilahi subxaana watacaala isugu mid weeye alla wuxuu yihi subxaana watacaala saa markaasi sadaqada iska leedahay waxaa laga helayaa tagfiiru sayi-ada laga helaya dembi baa laga helaya ilaahay marka wuxuu dhahay subxaana watacaala wayukafiru wanukafiruna waa la akriyaa waanu dhaafaynaa hawdha ilahay ama wayukafiru alla waa dhaafayaa waxaana markaasi markii la rafciyo waxa weye istinaaf ayaa lagu rafcinaya cankum xaggiina odha ilaahay min sayi-aatikum nintaana waa tabciidiyaa layidhi oo sadaqada waxa weeye bacdu sayi-aad ayaa lagu dhaafayaa ee jamiicu sayi-aad laguma dhaafo tawbada way khilaafsan tahayo o tawbada haddii shuruudeeda lala yimaado jamiicu sayi-aad oo dham ayaa lagu dhaafayaa marka alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wayukafiru alla waa ka asturaya cankum xaggiina odha ilaahay min sayi-aatikum sayi-aadkiina wax kamid a ah ayaa sadaqada ilaahay ku dhaafayaa wallahu allana bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan khabiirun allihi baadinka warqabaa weeye oo caalim ayuu ku yahay ilaahay shayga daahirkiisa iyo baadinkiisa ilaahay caalim ayuu ku yahay wax alla ka qarsoona ma jiraan weeye laysa caleyka korkaaga maahan saydka maxamed gaawo ayuu dh ilaahay hudaahum dadka hanuunkooda hanuunkoodaw dha ilaahay inay islaamka ay galaan korkaaga ma ahan walaakin allah allaw dha ilaahay yahdii waa hanuuninayaa man yashaau ruuxa uu doono hidaayadiisa oo islaamka ayuu gelayaa aayaddan hadda isla nafaqadii ayay ka warramaysaa ase yeeshee waxay iska leedahay sabab nusuulay iska lehedaa yidhi waxaa la weriyey rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam inuu nabiga calayhi salaatu salaam uu manciyey dad oo kufaara in wax lagu sadaqaysto oo mushrikiina weeye isla markaasina nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu mancinaye waxa uu ku cadaabinayey nimankaas inay soo islaamaan ayuu ku cadaabinayey ah, oo marka waxaa weeye wax loo diido oo weliba dad qaraabaadkooda ahoo wax sii jiray ayuu rasuulku dhahay calayhi salatu asalaam waxlaha siina ayuu dhahay dadkaas marka yahuud iyo mushrikiin intaba waa isugu jireenaa layidhi waana nabiga alayhi salatu asalaam u diidayay in wax la siiyo saxduu soo sheegnay inay dhigtoodaan oy markaasi islaamka ay soo galaan weeye rasuulka alayhi salatu asalaam taas ilaahay baa tajuuq dhahay maxaa nabiga alayhi salatu asalaam ijtihaadkiisa ayuu heeday ayaga ayuuna maslaxadooda dhigaayo weeye ilahay marka rasuulkiisa wuxuu leeyahay hudka maxamedka ahow fadligaaga kuu kalifi maayo hanuun dadka inaad ku dhex abuurto bal ilaahay wuxuu kuu kalifayaa sharciga alla inaad gaarsiiso weeye waxaa lagu magacaabay marka hanuun ee nabiga calayhi salatu salaam mar magacaala yiri yaa fidlaysaa walikulli qoomin haajin ow dha ilaahay inaka wa inaka latahdii ilaa siraadin mustaqiimin ayaa la yidhi haddana meeshaa nabiga calayhi salatu salaam hanuunka ayaa laga anfinayaa meel kalaana ilaahay wuxuu dhahay inaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa marna waa loo siga rasuulka alayhi salatu salaam hadda ka horna waynu ka warramay waxaa se loola jeedaayo culimadu yidhaahdeen abu tafsiirkaahu waay yidhaahdeen waxaa loola jeedaa rasuulka calayhi salatu salaam hanuunka uu hanuuninaayo waxa weeye hidaayo oo bimacna dalaal ah weeye umadiisuna lamid weeye laakiin hanuunka markaasi nabiga laga anfinaayo waxa weeye inshaa-ul hidaayati filqalbi ayaa loola jeedaa qalbiga ruuxa oo hanuun lagu abuura ayaa loola jeedaa qalbiga ruuxa waxaa hanuun ku abuura alla subxaana tacaala ilaahay ayaa la gooniya saas makhluuqna wax tasarufka kuma laha nabi ha ahaado malag ha ahaado waxa weeye hidaaya oo markaasi macnaheedu ay tahay inshaau hidaayati fi lqalbi ilahay waa la khaas marka rasuulka la leeyahay inaka laa tahdii man axbabta macnahaasaa loola jeedaa iyo aayadda kanba laysa caleyka hidaahum laleeyahay marka loo sugaa hidaaya hidaayada bimacna dalaalayo tusin oo shayga dadka loo tilmaamo taasaa loola jeedaa marka sidaas ayaa aayadahaas lagu kala macnaynaya bacd alcaarifiin waxay yidhahdeen man nadara lilkhalqi bicayni alxaqiiqati adarahum qofkii cayay khalqiga ilaahay cayna alxaqiiqa ku fiiriya waa u idir daarayaa qofkii ku fiiriya waman nadara lahum bicayni shariicatina maqatahum cayna shariica qofku ku fiiriya oo waxa sharciga daahirkiisa ka fiireene waa u adoonayaa marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala hanuunka isaga ayaa abuuraaya weye alla markaasuu rasuulkiisa waxau ku dhahay isagana ilaahay inuu iskallifo ayuu diidayaa laysa calayka korkaaga maahan ahan saydka maxamedka hudaahum hanuunkooda korkaaga ma ahan laysa calayka korkaaga ma ahan hudaahum dadka hanuunkooda ilaahay dadku inay islaamka galaan adiga kuma saara inamaa calayka albalaaq uu leeya ilaahay adiga waxaa dushaadaa inaad dadka dacwada aad gaarsiiso walaakin allaha allaw dha ilaahay yahdii waa hanuunayaa man yashaau ruux ou doonaayo hidaayadiisa hanuunkana waa sida hadda aanu ka waramaynay wamaa tunfiquu wixi aad bixisaan ul ilaahay oo min khayrin khayr ah nooc kasta ahaada wey ha yaraay hasa weynaado maal iyo kayrkiisaba wamaa tunfiquu wixi aad bixisaan ul ilaahay oo min khayri khayr ah falianfusikum naftiina usugnaaday oo naftiina ayaa sababu helaysa wamaa tunfiquunaba midaan naasiyo weeye wamaa tunfiquuna ma bixinaysaan shay ow ilaahay ila ibtiqaa'a wasilaahi ilahay hilihiisa dalabkiisa meeye wamaa tunfiquuna ma bixinaysaan shay ow ilaahay ila ibtiqaa wasilahu ilaahay helihiisa dalabkiisa mooye wax inaad bixisiin ma ahan buu leey ilahi subxaana watacaala ilaa idinkoo hogaha ilaahay subxaana watacaala ku dalbaayo mooye shay kaleen si kaleentood wax looga bixinaayo ah, laa hayrahu min acraabi dunya waxyaaba calal adduunye ah oo adduunye dheefteeda loo bixin maayo weye marka waa khabar oo bimacna nahyi ah wamaa tunfiquuna ila ibtiqaa wasilahidaas wamaa tunfiquu waxa aad bixisaan labadan wamaa tunfiquuna maadu waa mawsuulo oy labadaba ay tahay wamaa tunfiquu waxa aad bixisaan ow dha oo min khayrin khayr ah yuwafa ilaykum waa laydin oofinaya jasiisi baa laydin oofinaya weeye wal antum idinkana laa tudlamuuna aan laydinka dulminayn oo shay laydinka nuqsaana aysan jirin wamaa tunfiquu waxa aad bixisaan ow dha oo min khayrin khayr ah yuwafa ilaykum waa laydin oofinaya jasihiisa walxaal antum idinkana laa tudlamuuna aan laydinka nuqsaaninayn oo shay laydinka nuqsaana aysan jirin ilahay subxaanau watacaala qofkii niyo wanaagsan la yimaado iyo qaral saxiixa sida oo wax ula baxay ayaa alla ugu jaasinaya subxaana watacaala lilfuqaraai yaw dha ilaahay lilfuqaraa'idaani waxaa khabar mutadiisa u maxduuf yahay ilaan hadda sadaqadiibaa laga soo warramayo sadaqada dadka afdalka ay tahay in la siiyo oo waxa weeye dadka la nafaqaynaayo kuwa ugu sii afdalka ayaa alla subxaana watacala halkaa noo tilmaamaya marka waxaad soo qadaraysaa mubtadaad soo qadaraysaa gaari mas khabaraa ka dhigaysaa waxaad leedahay markaasi asadaqaatu sadaqooyinkii lilfuqaraai fuqaraday usugnaadeen sadaqada hadda fuqarada keliya sadaqa waxaa weeye la dhihi maayo ayaga kaliya kukacay sababta diintu ka tahay dadka aniyada kuka imayso sadaqada haddii markaa si laysteed laaqato waxaa weeye waxay kusii khayr badanta haddii la yidhaahdo sadaqada tadawucaa ah heeday dadka fuqarada weeye ee sadaqada hadday tadawuc tahay aysan faral ahaynin dadka xataa waxaa weeye agniyada way ku anfacaysaa iyo gaalada waa ku anfacaysaa asadaqaatu sadaqooyinkeeda ilaahay lilfuqaraai fuqara usugnaadeen alladiina sugnaadeen fuqaradaasoo uxsiruu la shirayow dha ilaahay fii sabiilillaahi ilahay jidkiisa lagu shiray alladiina fuqaradaasoo ayuu dhahay alle uxsiruu la shiray fii sabiilillaahi ilahay jidkiisa lagu shiray waa kuwa naftooda ku xabisay ilaahay subxaanahu watacaala wadadiisa kuas ku xabisay jihaadkii ayaa loola jeedaa iyo daacada ilaahay dhammaanteeda oo hadda jihaadka kaliya macan weeye alladiina uxsiruu fii sabiilillahi dha ilaahay aladiina fuqaradaasoo uxsiruu shiray oo waxa weeye naftooda ku shiray fii sabiilillaahi ilaahay wadadiisa ku shiray ilaahay daacadiisa ayay u taagan yihiin jihaad iyo kayrkiisaba intaasoo dhan way noqonaysaa marka hadda waxaa la sheegay aayaddaana waxay kusoo degtay raggii asxaabu rasuulillaahi la dhihi jiray ahlu sufa la dhihi jiray hawlada ahlu suuqa la dhihi jiray kuwaasoo waxa weeye gaaraayo afar boqoloo oo nin gaaraayo oo muhaajiriin ah oo markaasi u diyaar garoobay qur-aanka darashadiisa iyo inay saraayada nabiga alayhi salatu salaam ciidanka oo colgaadnada ah amase waxa weeye ilaaladaa inay raacaan markaasi waxa weeye u diyaar garaysnaayo ah, nimankaasay kusoo degtay waxay markaas sifadaasi ahaa maxal oo ku yaala laftiska nabi alayhi salatu salaam meeshihiisa dambo hase yeeshee waxaa la leeyahay qaacidadii ahaada alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi saab weeye cibradu waa iska caam weeye qolo walba ayaa soo gelaya asxaabu sifa keliya gooni ku mahan qof kasta oo waxaa weeye ku sifoodaalaya owsaabta tan ama awsaabta ay ahlu sifa lahaayeen oo mu'mina ayaa markaas oo fuqarada fuqara ah oo ooma faqiira ah, ayaa loola jeeda jeedaha layidhi sadaqada waa la siinayaa ah waxaa hadda kamid a dadka ba waxa weeye xer cilmiga ah ee diinta barta in ayagana wax la siiyo nooce waxa weye ahlusufa waaye ahlusufa madaxdooda wuxuu ahay cabdiraxmaan ibnu sahri oo markaas kunyadiisa eeda abu hurayra saxaabiinkilis ahay marka hadda hadda haddii taasi laga soo tegay dadka laftirkoodu tacalumu lcilmi aan baranaayo ayaa iyaguna meeshii oo kala noqonayo dadkaasay ku haboon tahay in wax la siiyo iyo dadka laftirkoodu ayaga laftirkoodu mucallimiinta ahoo waxba aanan haysanin oo dadkaasi tacliiminayo markaasuu dhah ilaahi subxaanau watacaala laa yastadiicuuna kari maayaanowdh ilaahay darban xaggayna la socotaa fuqaradaasoo laa yastadiicuuna aanan karaynin darban safar aanan karaynowdh ilaahay fil ardi dhulka dhexdiisa lagu safro tijaaro iyo macaash aanan u safrayn weeye maxaa yeele way mashquulsan yihiino way ku mashquulsan yihiin hawlahaas qur-aankii barashadiisii jihaadkii salaada khalka nabiyi lagu dukado qiyaamu leil amuurahaas ay ku mashhuulsanayeen marka waxa weeye amuurahaas qofka ku mashhuulaaho inuu qof qiimala yahay ayaa laga qaadanayaa weeye waa nimanka rasuulka calayhi salatu salaam marka ka lahaa jiray iyo wixii hareerheed ahay maalkoodu ka tegey gaarahoodi ka tegey madiine aan guryo kulahaynin qaraabo aan ku lahayn weeye naagama qadinoo doobab ayay ahaayeen marka waktigoodana waxay ku dhameeyeen inay ku shuqluumaan qur-aanka barashadiisa iyo sunnada nabiga alayhi salaatu wasalaam iyo cibaado habeenkay u taagan yihiin iyo jihaad maalintiya weeye waxay joogsan jireen baada safka koobaado salaada ayay salaada ka joogsan jireen jihaadkana safka koobaado ka istaagnaayeen marka dadka noocaasa oo dadka muslimiinta ama mujtamaca waxooda markaasi waxa faa'iidada uleh ka shaqaynaya amase waxa weeye mustaqbalka faa-iida u noqonaya maxaa yale dadka cilmiga baranaya mustaqbalka waxay anfacayaan mujtamaca in dadka xoolaha haystaa ay waxsiiyaan oo ay taakuleeyaan ayaa loo baahan yahay ee in la qasqasaado oo markaasi dad lacafaa iyo wax magarato laga dhigaaho taasi waxa weeye qiimo dhaxo weeye maxaa yeele qofkaanu mujtamaca ayuu anfacayaa ilaahay marka wuxuu dhahay ah, laa yastabiicuuna aanan karaynin lardan safarow dha ilaahay fil ardi dhulka dhexdiisa lagu safrow dha ilaahay tijaaro loogu safro iyo nolol weeye yaxsabahum waxau u malaynayaa hawdha ilaahay aljaahili midka jaahilka ah jaahilka waxaa laga wadaa qofka xaalkooda ka jaahila oo hawaaye dadkaan aqoon aanan u lahaynin waxay ka samaysan yihiin gaar ahaan ragga marka axraabta ah, markay yimaadaan way lagaabi jireen yaxsabahum ma yaxsibuhum wuxuu u malaynayaa aljaahili midka xaalkooda ka jaahilka akniyaa tanaadiin ayuu u malaynayaa qofka xaalkooda ka jaahila wuxuu umalaynayaa min akniyaha xoola haysta waana u malaynaa udha ilaahay min atacafufi min adli tacafufi dhowrsashada daraaddeeda waa dad dhowrsan weeye way ka dhowrsan yihiin dadka su-aashooday ka dhowrsan yihiin bal su-aaloo dhanba maba ka dhacaysa weeye ayagoo dhibaatadaas qaba ayay haddana iska aamusan yihiin kuwa faa'idiintaahoo ciday arkaanba gacanta u taagahaya waa laga khayr badanya kuwaas qaala yele rasuulkeenu wuxuu yhi alayhi salatu salaam laysa almiskiinu man tariduhu luqmatu wa luqmataani wa tamratu wa tamrataani u dhahay miskiinka oo qiimaha leh ma ahan buu dhahay rasuulka alayhi salatu salaam midka hal luqmad haddii loo taago halkoo canjeero iyo halkoo timira iyo laba timir iyo heer hadduu ka helo hore isaga sii cunayo jidka kaasi waxa weeye miskiin oo fiican maahan miskiinki ou dhahay walaa kunil miskiin ou dhahay aladi laa yajidu kinan waayo waa midka aan helayni waxau ku deeqtoomo walaa yasalu naasa dadkana aan su wax uu ku kaadtoomana ma haysto cidna wax weydiisa maayo midkaasaa qiimo badan in wax la siiya oo dadka waxa weye qaninimana ma haysto dadkana su-aalo maayo la garan maayo dhahay rasuulka alayh salatu salaam ila halkaan saayilka mar walba meel walba magan la dhahaayo cid walbaa markaasa un waxbaa lagu taagayaa isagu markaa saasuu ku waxtiraya kaan laakin waxa weye dhibaatadiisu waxay tahay cid wax weydiisa maayo kaasaana ilahi agtiisa qiimo badan ilahi wuxu yuri subxaana watacaala taxrifhum waad aqoonsanaysaa taxrifhum haddaan waxaa lagula khidaabaya qof kastoo mu'min ah ayaa la garansiinayaa dadkaan wax ay yihiin taxrifhum waad garanaysaa wudha ilahi ayuha almukhaadabow bisiimaahum calaamadooda ayaad ku garanaysaa oo hadda hadday aaminsan yihiin oy waxaa weeye tacafuf ay sameeyeen haddaad fiiriso waad garanaysaa oo calaamadooda ayaad ku garanaysa iyo tawaaluca ka muuqda iyo asaru juhdi weye juhdiga markaasi raaskiisa qof aan waxhaysanin haddana cibaadadiisa iyo daacadiisa ay badan tahay waxaa weye dhibaata waa ka muuqan tahay maxaa yeel qofku hadduusan waxhaysanin sidoo kale isqari maayo oo haddii xataa waxaweye isagu sheegaynin waa laga arkayaa laa yas'aluuna naasa dadka su-aalan maayaanu ilaahay shay-an aa ku qadiray laa yas'aluuna naasa dadka su-aalan maayo cid ay kuugaa ma jirta weye ilxaafan owdha ilaahay ku su-aal dheerayn fayalxafuuna ilxaafan weye oy markaasi ku su-aal dheereeyaan macnahaas waxay noqonaysaa laa su-aala lahum aslan wey su-aalmaba ka dhacaysa wey waxa la yidhaha ilxaaq ma laha oo macnaha ilxaax weeye dadka dadka ku ilxaaxaayo oo qaylinaayo ma ahan cidna wax weydiisan maayanu ilaahay laa yasaluuna naasa dadka su-aalan maayaanowdh ilaahay ilxaafan owdh ilaahay ku ilxaaxid dadka lagu ilxaaxiyo su-aashooda lagu dheereeyo maxaala qaar badana waxaad arkaysaa dadka ku ilxaaxaayo oo aada iyo aad markaasi su-aashooda udhib badan taha ayaa jira waxa waxaweye dadkaanu dad noocaasa ma ahan waa dad aada iyo aada u sharaf leh waana un dha-aysa mustaqbalka dadkaas ilahay inuu deeqo maxaa yeele rasuulkeena alayhi salatu salaam wuxuu dhahay waman yaftac fif yucifhu llah dadku dhowrsasho dalba ilaahay subxaana tacala ayaa dhowraya waman yastakni yugnihu llah qofkii qaninimo dalbo isdeeqtay deeq deeqtoonaasho iska dhoo isdeeqsiiya oo waxa weeye qof deeqtiiya iska dhoo dadka ka deeqtoon ilaahay subxaana tacala ayaa deeqaaya ayuu dhahay alla subxaana wa tacaala marka waxa weeye dhawrsiga iyo markaasi is ilaalintu sharafta ay leeyihiin taas ayaa ka mid ah oo waxa weye ilahay mustaqbalka wuxuu ku siinayaa waxaad ku kaaftoonta ayaa ilahay ku siinaya haddii waxa weye sidaas aad u sabarto qadarka iyo qallaha ilaahay haddaad ku sabarto waxaa imaanaysa in ilaahay subxaana watacaala uu ku deeqo maxaa yeele rasuulka alayhi salatu salaam wacdigiisa iyo midka allaba subxaana watacaala waa mid oo run ah oo waxa weye sidii ay u waxyagoaheen say wax u yagoyaan wax uga imaanayaan wamaa tunfiquu ayuu ilahay wixi aada bixisaan oo min khayrin khayr ah wayankalla weeye ha yaraado ha badnaado wamaa tunfiqu waxaad bixisaan owdha ilaahay oo min khayrin khayr ah fa in allaha allowdha ilaahay dhiigkaas caliimun alle ku cilmi la weeye ayadda ilaahay subxaana watacaala markii nafaqada uu ka soo warramay waxaa alla ku dabamarinayaa shay kasta oo la bixiyo ha yaraado haka badnaadee inay ilaahay caalim uu ku yahay wamaa tunfiquu waxa aad bixisaan owdha ilaahay oo min khayrin khayr ah jumladan waxay noqonaysaa ta'kiidun liljumlati lmutaqadimati jumlada hadda aynu soo marnay ayay markaasay adkaynaysaa marka hadda dadkan salafta ay leeyihiin waxa weeye qofku wax siiyaahu oo markaasi wax yar iyo wax badan siiyaa ilaahay caalim ayuu ku yahay ilaahayna waa ku jaasinaya subxaana watacaala oo waxaa ugaga imaanayo wax weyn baa uga imaanaya markaasuu dhahay alle wamaa tunfiquu wixi aad bixisaan ow dha ilaahay oo min khayrin khayr ah hadda waxa la bixinaayo khayr baa la doonayaa wax shara in la baxso la dooni maayo wax munkara in la baxso la dooni maayo waxaan ilaahay ka raalli ahayn in la baxso la dooni maayo wax xaaraama ah in la baxso la dooni maayo waxa weeye khayr baa loola jeedaa khayrkaan waxa weeye shay maadiyana waa noqonayaa shay macnawiyana waa noqonayaa shayga maadiya masalan ba xoolaha la bixinaayo ayaa kamid a oo markaasi nooc kasta ha aadaane shayga macnawigana waxaa kamid a oo la bixinaayo xikmada ayaa kamid a cilmiga ayaa kamid a isagana waxa weeye khayr si la bixinaayo weeye oo qofku haddii waxa weeye khayr uu bixiyo oo ummadda ilaahay tacliimta rabbaanigaa uu baro qur-aanka uu baro axaadiista uu baro fiqhiga uu baro siirada uu baro naxwada uu baro culumta nooc kasta oo faa'iida ula ummadda markii waxa weeye uu baro wuxuu noqonayaa khayr oo macnawi hau noqonayaa isagana waxa weeye wamaa tanfiquu min khayrin buu soo gelayaa fain allah allow dha ilaahay bihi kaas caliimun alay ku cilmina weeye fa mujaazin caleyhi ilaahay waa ku jaasinayaa subxaana watacaala qofkaas wixii markaasi uu sameeyey allah waa ku jaasinayaa si wanaagsan ayaa alla subxaanahu watacaala ugu abaal marka waxaa la doonayaa in waxa weeye waxa la bixinaayo wax wanaag ay ahaadaan daacada ilaahay wax lagu bixiyo qalbi wanaagsan wax lagu bixiyo dar alla wax loo bixiyo sadaqadu sidaasay u khayr badan tahay bay u wanaagsan tahay oo loogu maqaan gaaraya asadaqatu tudfiu lkhadii'ata w dhahay nabigu kamaa yudfiu lmaa unaar sadaqadu waxay deginaysaa dadka ama dunuubta sida biyuhu waxa weeye ay u baabi'iyaan dabka u baabi'iyaan qofku haddii sadaqa bixinaayo dembigiisu wuxuu noqonaya dembiga lagu shubay dad hadii cayey biyo lagu shubaayo waa demayaa markaanba waa seexanayaa sidaas ayaa haddaad wax bixiso oo dar alla wax u bixiso ayaa ilaahay subxaana watacaala dembigaagu baabi'inaya marka casarkeena intaas ayuu ku egyahay wallahi subxaana wa aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu